slى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii وysr lii amrii wxlul cqdaة min lisaani yfqahu qwlii qala اlmuصنifu raximah اllah nakiraة qabiil almuؤhira أw waaqic mawqica ma qad dukira وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبات أو حضور كأنت وهو سام بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من ابني أكرمك والياء والهمين سليهما ملاك وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جرا كلفظ ما نصيب بسم الله الرحمن الرحيم باب النكرة والمعرفة أي هذا كان باب شرح النكرة نكرة عدين تيدا باب كيدي وي والمعرفة معرفة annakiratu wlmacrifatu isma masderin macrifo annakira iyo almacrifa waxay noqonayaan laba ismu masder oo ay leeyihiin ficilka nakara iyo ficilka carafa oynu shadno waxa kaley noqon karaan laba masder kolka hore ismmasder baynu idhi sooma laba masderna way noqon karaan oo ay leeyihiin ficilka nakira iyo ficilka carafa oo mukhafaf ah labadaba way noqon karaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu horreysiiyey nakirada waa likatratiha iyada ayaa fara badan macrifiyin nakiro nakirada ayaa badan macrifadu waa ay tahay waa ta labaade waa liasaalatihaa iyada ayaa asal ah iyada ayaa he ayaa asal ah. oo adigaagan markii hore mawluud baad ahayd mid la dhalown baad ahayd kadib magacu gadaal buu ka yimid sooma maalintaad dhalinaysa inan baa dhashay unbaa lalahaa nakiranimada asal ahayd macrifaduna waa ay dambaysay waa yahay markaa sheekhu waxau yihi nakiratun qaabilu almuahira o waaqicun mawqica maa qad dukira nakiratun ay ismun ismi ismiga oo nakiratun nakira ihi qaabilu al midka aqbalo weeyi muahiran xaalo u yahay alkaasi mid wax raadaynaya ow waaqicun ama mid dhaco weeyi mawqica maa ay mawqica aladii kii makaanu dhiciisa qad dukira la sheegay ay huwa maaga la sheegay nakiradiibuu tacriifiyey sheekhu wuxuu yihi nakira waxaa la idhahdaa maa yaqbalu al waa waxa al aqbala weliba wa tuahiru fiihi atacriifa dhexdiisa weliba waa inay ka raadayso tacriif waa inay ka raadayso ismigani ka hor al waynayna ku jirin al markaa in la gelin karo waa inuu aqbalayo ashaasi gashayna waa inay ka raadaynayso dhexdiisa maxay tacriifte ama maa yaacu mawqica maa yaqbalu al isagu al ma aqbali karo laakiin waxa uu yaalaa ismi al aqbali kara booskii ayuu yaalaa ka hore tusaalihiisu shayga al aqbalaya tacriifna ay ka raadaynayso waa rajulun oo kale rajulun eega halkaa yaala haddaynu algelina muxuu noqonayaa arajul macrifuu noqonaya farasna halkaa yaala haddaynu algelina muxuu noqonayaa alfaras macrifuu noqonaya ashina wuu aqbalaya tacriifna way ka raadaynaysaa muxuu ku saaraya al shaygan wuu aqbali karaya laakin tacriifkii ma raadaynayso tusaale cabaas ka waran imika alcabaas nucmaan ka waran imika annucmaan lamxiyo waxbay noqon doontaa isaga gadaal bay noo insha allah halkaasi ayaan ku gaari doonaa marka waxaa shardiga inu shaygan ismigani al aqbali karo tacriifna ay ka raadaynayso al waa aqbalaya lakin tacriifka ma raadaynayso noqon mayso waay ka wuxuu ku tusaaleeyey ka labaadna wuxuu noqonaya lafdiga dhu oo kale lafdiga dhu oo kale oo duugani maa waqaca mawqica maa yaqbalu al oo duudani waa bimacnaa saaxib waxaad odhanaysaa jaaanii duu maalin bimacnaa maalin markaa duudu waa nakiro iyadu al ma laakiin waxay taallaa saaxib oo al aqbali kariyo booskii bay taallaa iyo duu bimacnaa saaxib sooma duu mayna bimacnaa ismi al aqbali kariyo booskiisii bay taallaa marka asaaxib baad ayaad isaga odhan karaysaa marka ismiga booskiisi bay taala marka nakiradu waa maxay waa maa yaqbalu al muairan aw maa yaqacu mawqica maa yaqbalu al labadaa muu noqonaya labadaasi unbu uu noqonayaa waayahay nakiratun waa mubtade nakiratun waa mubtade haddaba mubtadahani waa nakiro in lagu bilowda maxaa u cunansiiyey laba arrimood labadu waad jawaabi kartaa wnuhaa fii macradi taqsiimin meel wax la qaybqaybinay taala markaa taqsiimkaasi ayaa u cuninsiiyey in lagu bilaabo jawaab labaad baad odhan kartaayo waa wnuhaa sifatan limawsuufin maxduufin iyadu waa sifo mawsuufkeediina waa goan yaha mawsuufkeediina waa go yahay markaa eeg mawsuufkaa go ayay u tahay maxay mawsuufkaa go-an ayaa mubtadiyiyade mawsuufka go baa mubtadiya markaa iyadu waa sifo mawsuufka go waa maxay waa mubtadihi wey qaabilu alkan u fiirsada qaabilkan waa ismu faacil al loo idaafeeyey waa wafi mafcuulkiisi loo idaafeeyey ila wasmu faacile waa wasfi loo idaafeeyey mafcuulkiisii muatiranna maxaynu ka xaalaynanaa asha ka xaalaynanaa o waaqicun mawqica maa qad dukirana wuu iska fudu yahay o amase waxaynu ku cadfanaa maxay qaabilu alkan ku cadfanaa mawqicna waa mafcuul bihi mafcuul bihi mafcuul fiihi weeye maad waa mudaafi ilayhi waana ad ukira siladii ayay noqonaysaa naayib faciilkiina waa huwa haddaba haddii su-aal lag weydiye ka waran nakiratun maadaama muanata ay ahayd muxuu qaabilatun u ohan waayo ya dee wuxuu mutaabaqeynaya saniga ku idhi mubtadiyu wuuba go-anyo waa ismun ya ama lianna wasfaya nakirati walmacrifati qaa'imaani bilismi nakirada iyo macrifada wasfigoog waxay ku taagan yihiin ismi oo tusaala nakirada madluulkeea waa maxay nakiradu maxayna tusinaysaa ismun bayna tusinaysaa macrifaduna maxayna tusinaysaa ismun bayna tusinaysaa markaa daali madluulka ayna tusinayaan muxuu noqonayaa waa mudakerde sidaa darteed buu mudakar uga dhigay qaabilatun uu ohan soo basiid ma wuxuu yidhi marka ismun ismi ismiga oo nakiratun nakira qaabilu al midka aqbalaayo weeyi muahiran xaalo yahay alkaasi mid wax raadaynaya oo dhexdiisa tacriif ku raadaynaya ow ama waaqicun mid dhacaya weeyi mawqica maa ay mawqica aladii kii makaanu dhiciisa ayuu dhacayaa qad dukira la sheegay huwa maaga oo mid al aqbalayo booskiisii ayuu dhacayaa ah, isagu ma aqbali karayo laakiin mid al aqbali kara ayuu booskiisi yaala markaa nakirada tacriifkeegu intaasu ku noqda waa maa yaqbalu al muairan aw maa yaqacu mawqica maa yaqbalu al waayruhu macrifatun kahum wadi wahinda wbni wlulaami wladi wuxuu yidhi waayruhu madkuurkan aan sheegnay ayrkii mariatun marifo weeyi marifatun macrifo weeyi wadalika tusaalihii kaainunka hum hum oo kale ayuu ahaaday waa damiirkii wadihdii oo kale ayuu ahaaday waa ismiishaarihii wahinda hindo oo kale ayuu ahaaday waa calamkii wabni oo kale ayuu ahaaday waa almuxalla bilalifi walaam wabni waxaan ujeeda waa almudaafu ila damiir wlulaami oo kale ayuu ahaaday waa almuxalla bilalifi wlaam wladii oo kale ayuu ahaaday waa mawsuulkii wey mawsuulkii wey intaa masle fahan marka macrifadii waa maxay macrifadii wuxuu ku yidhi kaa kayrkii waa macrifa buura daabit muusin cid kasta oo daabit u samaysay waxa weeyaan halkii loo baahnaa ma ay dhigin halkii loo baahnaa ma ay dhigin waaya marka waxa ugu muhiimsan oo la idhaahdaa in la idhaahdo weeyaan maa wadica liyustacmala fii shayin bicaynihi waa waxa loo dejiyey shay cayntiisa si loogu isticmaalo maa wadica waa waxa loo dejiyey liyustacmala si loogu isticmaalo fii shayin shay bicaynihi shaygaa daatadiisa kaasa ugu fiican in lagu tacriifiyo ama idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi weeyaan oo maadaama isagu tiraba uu ku kooban yahay dee waxba tacriifa u raadinba tiradiisan un xifdiba tiradiisan un he xifdi marka wuu kuu sheego hunta wuxuu ku ishaaraya waa damiirkii diina wuxuu ku ishaaraya ismu ishaarihii hindana wuxuu ku ishaaraya calamkii ibnina wuxuu ku idaafaya mudaafkii mid kamida loo idaafeeyey ulaamna wuxuu ku idaafaya waa almuxalla bilif walaam aladiina wuxuu ku ishaaraya maxay ismigii mawsuul buu ku ishaaraya ismigii mawsuul ayuu ku ishaarayaa haddaba naadimku ma u tartiibin siday u kala macrifada badnaayeen umuu kala horreysiin waa lidiiqi nadmi nadmiga ayaahe ayaa cidhiiri ku ah kitaabkiisa alkaafiya ee kitaabkan kasoo khulaaseeyey ayuu ku tartiibiyey wuxuu yidhi famudmarun acrafuhaa uma alcalam faduu ishaaratin famawsuulun mutim faduu adaatin famunaadaa cuyina faduu idaafatin biha tabayana waxa ugu macrifo badani waa damiirka waxa ku xiga waa calamka waxa ku xiga waa ismi ishaaraha waxa ku xiga waa mawsuulka waxa ku xiga maxay ka ku xiga muxuu noqonayaa waa munaadaha ka u dambeeya muxuu noqonaya kii mid kamida loo idaafeeyey marka ra'yiga musanifku waxa uu yahay ka loo idaafeeyo darajadiisa ayuu noqonaya ka mudaafkii mudaafku mudaafi ileyhiga darajadiisa ayuu mar kasta noqonaya isagu waa sida madhabkiisu waa sida culimada qaarkoodna waxay leeyaen mayane ka loo idaafeeyo darajadiisa ha noqdee mid baynu ka soo reeb ila aladii udiifa lidamiiri baan ka soo reebayna oo ka damiirka loo idaafeeya damiirka maadaama isagu ugu macrifo badan yahay isagu caalamkuu la mid yahay sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan mararka qaarkood sifu noqon kara ifada iyo mawsuufkana kaa macrifo badan mawsuufka macrifo badan ah, qaacidadu waxay tahay wsifatu laa takunu acrafa min almawsuuli ama la mid bay noqoni ama waxa weeyaan he way ka hoosaynde marka waxaa suuragala inaanu nidhaahno marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydka oo saaxibinka saaxiibkaaya zayd baa mawsuufa zayd waa maxay marka waa calamde saaxibna waa maxay saaxibuka waa maxay saaib maxaynu idaafaynay kaafaynu idaafaynay haddaynu nidhaahno saaxib wuxuu la derajo yahay kaafka ayuu la derajo yahay waa sifo maxaa ka dhalanaya sifadii inay ka sarayso mawsuufkii oo caalamka iyo damiirka midka macrifo badnaa dee damiirka macrifo badnaa carafku ha damiir bu ama ya marka qaacidadaasi si ayna inooga jabin bay idhahdeen aynu nidhaahno maxay wuxuu la derajo ka damiirka loo idaafeeya caalamkuu la derajo marka isku mid bay noqonayan isku mid bay noqonayan ama uu ka hoosaynba mid kale haddii uu noqdo dee ila caalamka kusoo xiga soo ma uu kasii hoosaynaya markaan kasii hooseynaya marka ama isku mid bay noqonayaan sida iminka kale ama maaha kasii hooseynaya si kalena waynaga odhan jirno acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu ishaaratin famawsuulun atam wabacduhu dhulaami wlmudaafi fii rutbati aladii lahu yudaafu ila aladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiiri abyaadan waa tii lagu dabdin jiray waayahay wuxuu yidhi sheekhu waayruhu madkuurkan aan sheegnay hayrkii waa nakiradii e macrifatun macrifo weeyi wadalika tusaalihii kaainunka hum hum oo kale ayuu ahaaday wadii di oo kale ayuu ahaaday wahind oo kale ayuu ahaaday wabni oo kale ayuu ahaaday walghulaami oo kale ayuu ahaaday wladii oo kale ayuu ahaaday haddaba asmaa'adan in loo taallaa'i way qaybsamaysaayo xagga waxa weeyaan macrifada waxay ku macrifoobayso qariinada macrifaynaysa way qaybsamayaan afar bay u qaybsamaya ima an takuuna qariinatan lafdiyatan wa ima an takuuna qariinatan xisiyatan ima an takuna qarinata macnawiyata ima an takuna bilaa qarin aartaasa kasoo baxaya qariino lafdiye aynu arki karno ayaa macrifaynaysa waa ismiga mawsuul ismiga mawsul maxaa macrifaynaya siladan ka dambaysa silada maynaan indhaha ku hayn waa qariina lafdiya duladaadka ka asha wato ka waran dee ashan aynu arkayna ayaa macrifaynaysa mudaafka ka waran dee mudaaf ileyga aynu indhaha ku hayna ayaa macrifaynaya saddexdaasi lafdiyatu waa almawsuulu waduladaati wlmudaafu qariinana waa qariina xisiya qariina xisiya taasi waa maxay waa qariina xisiya waa ishaaradii wey da markaad leedahay dee fartaad raacinaysaa sooma waad arka waa ishaarida lafteeda weyaan qariina markaa maxay noqonaysaa xisiya lafdiye ma noqonayso dayadu lafdiye ma noqonayso qariinana waa qariina macnawiya xagga macno ahaan oo waa maxay waa damiirkii damiirka maxaa macrifeeya takalum ama maxaa macrifeeya khiaab ama maxay noqonaysaa hayba soo saddexa mid walba noqonayo iyo nakirada maqsuudada ahayd nakirada maqsuudadana waxaa macrifeynaya waa maxay waa iqbaalka alabuliqbaalka laftiisa weeyaan alabuliqbaalka laftiisa wey taasina waa tii macnaweydi labaa ka soo baxay waa damiirkii iyo nakirada maqsuudada waayahay iyo mid bilaa macrifo ku macrifoobaya kaasi waa maxay waa calamkii de calamku maqrinu kaaga baahan yahay magacaanteeno dhan soo calam maha ma wax kalaa la raacin isaga inoo keeni doona ismu yucayin eh, musama muطlaqan calamuhu ka jacfarin wakirniqa halkaas inu ku gaari doona insha allah marka xagga qariinada markaynu eegnana afartaasu noqonaya ima an takuna qariina lafdiya oy saddex galeen wa ima an takuna qariina xisiya oo mid soo gashay wa ima an takuna qariina macnawiya laba soo guda galeen wa ima an takuna bilaa qariina oo mid u soo galay ka soco marka fama lidii aybati aw xuduuri ka anta wahwa sami bidamiiri wuxuu yidhi famaa ay fasami magacow maa ay alladii ka magacow lidii haybatin ay istaqara sugnaaday lidii haybatin maqnaasho mid u saaxiibaya wixii lamid ah u sugnaaday aw xuduurin ama joogid iyo wixii lamid ah u sugnaaday bidamiiri damiir ku magacow wadalika tusaalii kainun ka anta anta oo kale ayuu ahaaday wa huwa huwa oo kale ayuu ahaaday halkan sheekhu waxau ka tilmaamayaa damiirka waxaa la dhahdaa maadalla calaa hayba waa waxa wax maqan ku tusiya waa huwo oo kale ama xuduur wax kudso xuduurkiibaa laba soo gudagelayaan damiirkii mukhaaabkii iyo damiirkii mutakallimkii baa soo gudagelaya anta markaa waa damiirka mukhaaabka antada uu tusaaleeyey waa iyadii oo mukhaaaba mutakalimkiina wuu ku guda waa ana wey ana wey waa basid marka wax adagba kuma jira beydkan wuxuu tilmaamayaa un damiirka inuu saddex noqonayo wax ku tusinaya sida huwe oo kale iyo wax xuduur ku tusinaya xuduurkaana labaa ku guda oo waa mutakalimkii iyo iyo mukhaaabkii mukhaaabkii buu tusaaleeyey anta mutakalimkiina ana wey masl fanaynta intaasuu ku tilmaamayba icraab ahaan beydkan maadan soo ma sami laba mafcuul bay qaadan jirtay waxaynu nii labada mafcuul mararka qaarkood iyada toos wada gaadha sida cashirkii hore aynu soo qaadana sami muctalan min alasmaa'ima kalmustafa walmurtaqi makaarima oo kale mararka qaarkoodna ka horena way u gudubtaa ka dambana ba ku gaadhaa iminka beydkan wuxuu daliil u yahay iyadii oo ku gaadhaysa kii dambe ba iyadoo ku gaadhaysa marka maadan waa mafcuulkii koobaad waana ismi mawsuul waana mawsuul ismiya mawsuulka ismigana muxuu ubaahanaya silo siladiisina waxay noqonaysaa lidii haybatin jaar iyo majruurkana tacaluqiisa wey lidii haybatin ay istaqara lidii hayba ila laamkan waa xarfijadidiidana waa ti asmaalkhamsiin haybatin waa mudaaf ilayhi aw xuduurina ku cadaf bidamiirina waa mafcuulkii labaad oo babay ku gaadhay ka anta iyo wahwana maxay noqonayaan waa tamiil waa tusaale wey waa tusaale wey markaa tartiibtii markii hore aanu u sheegin dikran aanu ku sheegin tabwiib ahaan buu u sheegayaayo baab ahaan buu sheekhu u kala tartiibinaya abwaab ahaan ayuu u kala tartiibinaya inkasta oo damiirka aanu u tarjumayn sida kuwa kale uu tarjumayn doono ee uu sheegi doono markaa kanaba sid weeyaan wuxuu yidhi famaa lidii haybatin ay fasami magacow ma alladii ka ku magacow lidii haybatin ay istaqara u lidii haybatin maqnaasho mid u saaxiib ah aw xuduurin ama joogid mid u saaxiib ah bidamiiri damiir ku magacow oo ku dheji wadaalika tusaalihii kaainun anta ayuad waa kii xuduurka wahuwa oo kale ayuu haaday waa kii haa'ibka wey haddaba damaairta waa la qaybiyaayo damiirka afar goor baa la qaybin jiray bictibaarilmacnaa baa laga qaybiya waxaa laga qaybiya min xayu litisaalu walinfisaalu waxaa laga qaybiya min xayu lstitaaru walburuuzu waxaa laga qaybiya min xayumaxallu aarta goorbaadamiirkalaqabiaartaa goor ayaa damiirka la qaybiya marka imika halkan wuxuu ku tilmaamay biictibaari lmacnaa taqsiimkii ahaa oo ama aybaa loo qaybini ama xuduur baa loo qaybin oo laba ay ka baxayaan oo mutakalim ah ama mukhaatab ah waa biictibaari lmacna waa saddexdaas ama damiirku mutakalim buu kutusinaya ama maya haybbuu kutusinaya ama ma khitaab buu kutusinaya war intaa masle fahni haddaba damiirkii maadaama biictibaari lmacna saddex aynuu qaybinay damaairta lafteeda kala macrifo badan yaa ugu macrifo badan ya horta yaa ugu macrifo badan laftuljalaalaha halkaas ka dhiga isaga laftuljalaalaha ugu macrifo badan laftuljalaalaha markaynu ka nimaadnada waxa ugu macrifo badan damiirka laftuljalaalaha u noqda ayaa ugu macrifo badan intaa kadib markaynu nimaadno ayuu damiirka ugu macrifo badnaanaya damiirka laftiisbaa saddex rutba leh ka ugu macrifo badan damiirka mutakalimka ugu macrifo badan waayo isaga ibhaambe kuma jiro ana markaan idhaa iga shakisan tahay ya wax ibhaamimam ku jira ana baan ku idha laakiin anta haddan idhaa wax yar ku yar laba qof halkan jawaabda anta tiraadid laga yaabo inu kan yahay waxoogaa baa ku jira laakiin huwa haddan idhaa ka waran isaga isaga ibhaam baa ku jira lidaa laabuda lahu min marjicin maadaam isagii mubham u yahay marji baa isaga lagama maarmaan ah, damirka aayibka damirka aybk inuu marji yeeshay waa lagama maarmaan marjica aayibkuna imisuu noqon jire afar buu noqon jire soo saa maan wa marjic laayibi arbaca damirka aybka afar midun buu unoqdaa wuxuu u noqdaa ko madkuurun lafduhu shay lafdigiisii lasoo sheegay oo ka horeeyaba laba eh, madkuurun maadatuhu mid maadadiisii lasoo sheegay saddex mafhuumun min siyaaqilkalaami mid kalaamkae qaabka u socda laga fahmayo afar madkuurun nadiiruhu mid isaga ku lamid a ah lasoo sheegay mina saddeayn ah, mina aarayn afartaa mid kamidunbu damiirka u noqonaya madkuurun lafduhu madkuurun lafduhu waa maxay jaaanii zaydun faakramtuhu ka hor jaaanii zayd baa ii yimid oo faakramtuhu zayd waan maamuusay faakramtuhu huda mina damiir aaybaahayn yay u noqonaysaa zayd bay u noqotay zayd waa maxay waa madkuurun lafduhu muna sheeganan wuu sheegan yaha sheekh ishkaalba kuma jira da wuu sheegan yahay adiga arkaya indhaad ku haysa kaas waa ka koowaad waa madkuurun lafduhu ka labaad madkuurun maadatuhu madkuurun maadatuhu maadadiisaa sheegan maadadiisa ayaa sheegan maxaa looga jeedaa ficilkii laga soo qaatayba meesha yaalla haye markaa maad ahaanba isagana loo garan kara oo waa maxay idiluu huwa aqrabu litaw eeg idiluu huwa waa damiir haa'iba huwadana halkuu noqonaya idiluu masder aynu ka fahmayna ayuu u noqonaya oo cadliya markaa maadadiiba taallo ficilkiiba yaalla meesha de idiluu cadaalad sameeya huwa cadliga baad odhanaysa waynu kusoo barnay kitaabka lafdiisa baydku ah y wa baabuhu wa mila xiinin qad yarid dalbaabu wahwa cinda qawmin yaari wahwa wuruudkaasi soo nagin ilaa yaridu oo maadadiia meesha taallade marka wuruud baynu u celina sooma waa madkuurun maa datuhu wey waana soo qaadana kitabka lutiisa ka so qaadan waa isagaas furfurayaba imisaynu hayna laba sow maa mafhuumun min siyaaqil kalaami waxaynu ka fahmaynaa hadalku qaabka u socdo hadalku qaabka uu u socdo ayaynu ka fahmaynaa waa maxay waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus haye waliabawayhi halkeed u celinaysaa ya war culima halkeenu celina mayd baynu u celinana de oo maydka halka kuso sheegda maadaama mayd ba kasoo sheekeyey biqariinati lirthi meesha dhaxal baa jooga haddee wax la dhaxlayo dee qof nool lama dhaxlo maxaa la dhaxlaa ya dee maydun baa la dhaxlaa marka maxaynu ka fahmaynaa siyaaqa iyo qaabka hadalku uu socda ayaynu ka fahmaynaa marka aweli abaweyhi markaa mid buu ku noqonaya damiirkaas mid buu unoqonaya afar madkuuru nadiiruhu mid isaga lamid ah ayaa lasoo sheegay tasadaqtu waxaan sadaqadaystay dirhaman dirham baan sadaqadaystay wa nisfahu haye niskiina waan sadaqadaystay waa sideed waxaad tiri dirham baan sadaqadaystay niskiisiina waan sadaqadaystay tiri dee kaa hore waad la wada baxdabe kaa hore ma sidiisa u wada bixin wa nisfahu waa maxay kaa hore sidiisa aan u wada bixiyey mid lamid ana bar kamidaan sadaqadaystay wey ila korood bixisaba isaga manad bixin ta sadaqtu dirhama dirham maad sadaqadaystay deeskeeda afkuma ka qaadaye wanisow marka waa maxay ka aan sadaqadaystay mid la mida de niskii baan sadaqadaystay waxaa la mid ah wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi eeg lama cimri siiyo mid la cimri siiyey walaa yunqasu min cumurihi kaa la cimri siiyey miya cumrigiisa lama noqota kaa waaba la cimri siiye manka cimrigiisi loo dhamaystirinba waa la cimri siiyey kaa la cimri siiyey ka la midkaa waa maxay ay min cumuri mucamari aakhare mid kale oo la cimri siiyey cimrigiisa lagama nuqsaamiyo wey waayo kaa hor cimrigiisi isaga loo dhamaystirayba de marka waa madkuurun nadiiruhu baa la dhada damiirka aybka nala gala waxaaba mid kamida unbuu noqonaya marjica damiirka haybadu haddaba marjiciisi waynu garanay eh, marjiciisu ma waxa shardiga inuu ka horeeyo mise waxa shardiga inuu ka dambeeyo garanay wuxuu u noqonaya waa afartaa mid kamida un laakiin ma shardiba waxaanu u noqonaya inuu ka horeeyo mise u ka dambaynaya marjiciisu waa ka horeynaya marjiciisu yataqadamu marjicihu marjiciisu he mar kasta waa ka horeynaya mar kasta waa uu ka horeynaya lafdan wa rutbatan buu uga horeynaya dhawaq ahaan iyo darajo ahaanba e marjica ah damiirkuu u noqonaya ayaa horeeya so mid maa mayanee lafdan uunbuu faqad u horeeya dhawaqa unbuu ku horeeya laakiin rutba ahaan wuu ku dambeeya mayanee rutbatan buu ku horeeya faqad laakiin lafdi ahaan wuu u dambeeya saddexdaasaa ka soo baxaysa ma adko lafdan waa rutbatan bahe marjica ah ayaa horeeya mayanee lafdan uunbuu u horeeya marjicu laakiin daraje ahaan ku dambeeya mln laf dhawaaq ahaanunbu u horeeya mayane rutbatan buhe u horeeya tusaalaan ku fahmayna zaydun darabtuhu baa tiri zaydun zayd darabtuhu waan garaacay zaydun mina mubtadahan darabtuhu damiirkan damiir haa'ibihi u noqday muna zayd u noqon dee ah, khabarkii mubtada mika horeeya de mubtadaha mar kasta horeya sooma marka lafdan muna ku horeyno dhawaq waad arkaysaanba rutbatanna darajaana uu ka horeya de mubtada horeeyaba khabarkii mubtadaha marka lafdan waa rutbatanba imika he waa ku horeeya mayanee lafdan unbu ku horeeya laakiin rutba uu ku dambeeya waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu ka war waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu hubdan halkee u noqonaysaa ibraahim bay u ibraahim muxuu ku horeeya dee lafdan unbu ku horeeya waaba mafcuul laakiin darajadiisu halkay ahayd de faacilka dabadiba ahayd faacilkii mafcuulka midka horaya dee faacil ka horeya sooma faacil ka horeya mafcuulkuna wuu dambeeya marka imikana yaa dambeeya faacilkii baa imika dambeeya mafcuulkiina wuu horeeya markaa lafdan buu marjici u horeeya laakiin daraj ahaan wuu ku dambeeyaayo xagga dambu isagu lahaa maad ila fahanteen daana weydibtalaa ibraahiima rabuu yadna wata iyo maya rutbatan waa maxay iyaduna khaafa rabbahu cumaru eg hutbatan buu mirji ku horeeya laakiin hadda he lafdan buu ku dambeeya khaafa rabbahu cumaru khaafa waxa ka cabsaday rabbahu rabbigii waxa ka cabsaday cumaru waa ka cabsaday ubaydi noo keeni doone weyaan ibnaalgelisa noo keeni doone eg khaafa rabbahu cumaru marka cumar soo maha mirjicii damiirkan huud u noqonaysay muxuu ku horeeyaa hutbatan buu ku horeeyaayo mafcuulka iyo faacilka dee faacilkaa horeeya mafcuulkuna wuu dambe waa tii hore cagsigeegin weyaan ti hore cagsigeygu wey halkaana maxay noogu cadaaday marjica damiiru haybuhu uu noqonayaa lafdan warutbatanba inuu u horeeyo merjicii mayane lafdanun inuu u horeeyo sida aayadda qur-aanka mayane rutbatan inuu u horeeyo laakiin lafdiaanu ku dambeyo sida beydka warkaasi ma cadaaday haddaba ma banaan tahay cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan damiirku inuu noqdo mid lafdan wa rutbatan ma kaga dambeeyo inuu noqdo may banaan tahay mise ma banaano ya ya damiirku lafdan warujbatan wax kaga dambeeya muu noqon karaa ila waxaanu saddex baynu ka soo saarnay laa yajuuzu cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan warutbatan ilaa fii sabci masaaila toddoba masalo mooyaane toddobadaa masalo lix baa mutafaq ah halna waa lasu khilaafsan yahay abyaad baan ku kulmin jirnay maxaynu odhan jirnay wa marjicu damiiri qad ta'ahara lafdan warutbatan wahada xusira fii baabi nicma watanaasuci alcamal ومضمر الشأن ورب والبdل ومبتdى مفsر بالخبر وbاb فاعل بخلف فاخبري dhowrkaa bid baan ku dhowrkaa waxaa laga soo rogay markaa marjica damiirku waa marjicu damiirka taahra lafdan warutbatan wahada xusra fii baabi nicma nicmo baabkeegan ku gaari doona insha allah saddex mid kamid a ah ayay faacil ka dhigata waa markay damiir ka dhiganayso markay damiir ka dhiganayso damiirkaasi tamiisi waxbaa lagu sii fasiraa tamiiskaas wuu dambeeya damiirkaas marka ayuu unoqonaya kan kasii dambeeya ayuu noqonaya lafdan warutbatan ma dambeeya kaas waa mid tafaasiisheedna halkaygan ku gaari doona tanaasuculcamal baa kamid a laba ficil baa ayaa ku tanaasucayo ku doodaya ism sida habeenadii aynu soo marinay markay ku tanaasucaan kii dambaynu sinoo waxaanu marnay dariiq basriyiin baan marnay kii hore damiir baynu u yeelnay damiirkan iyuu unoqonayaa kaa dambe kaynu ku camal siina ayuu noqonaya munalafdan wartbatan kaga dambe uu kaga dambeeya waxaa kamid a ah damiiru shaniga marjiciisa qul huwa allaahu axad huwa saw maa halkuu noqonaya allahu axadda lafteeda ka dambaysa waaya hiya alcarabu waxaan ujeeda wuu soo socdaa taasi taasina waa damiiru shanigii wa ruba walbadel ruba mararka qaarkood damiir bay jirta damiirka markay jirayso waxaa shardiga in la ifraadiyo in tamyiis loo yeelo cadaynayo fasirayo xagga dambe la dhigo marka waxay unoqonaysa waa kaa kasii dambeeya lagu fasirayo bedelkiibaa kamida waxaa kamida mubtadaha khabarka lagu fasirayo ma hiya ilaa xayaatula dunya oo kale ma hiya ilaa aya soo eega hiya mubtada ma hiyadu halkee unoqonaysa ilaa xayaatula dunyadaaba loo jeedaaba hiya alcarabu taqulu ma tashaa hiya waa maxay halkee unoqonaysa alcarabda lafteeda way mana ka dambeyn alcarab way ka dambaysaa waa baabi faacilin bikhulfin fahbiri baabu faacil isaga khilaaf baa ku jira markaa lixdaa masale ayaa laisku waafaqsan yahay halkaana khilaaf baa ku jira wamarjic damiiri qad ta'ahara lafdan warutbatan wahada xusira fii baabi nicma watanaazuci alcamal wamudmari shani waruba walbadel wamubtada mufasarin bilkhabari wa baabi faacilin bikhulfin fahbiri halkaasaa kaasna way nagaga dhamaaday marka wuxuu yidhi fama lidii qaybatin ay fasami magacow maayo aladii ka magacow istaqara sugnaaday lidii qaybatin maqnaasho mid u saaxiiba aw xuduurin ama joogid mid u saaxiiba bidamiiri damiirku magacow wadalika tusaalihii kaa inuu wuxuu ahaaday ka anta anta oo kale ayuu ahaaday wa huwa huwa oo kale ayuu ahaaday waayahay wdutisaali minhuma laa yubtada walaa yali ila khtiyaara abada kalyaai wlkaafi min ibni akramak wlyaai wlhami salihima malak wadutisaalin la xidhiidsashada ka u saaxiibka ihi dutisaalka oo oh, minhu ay min adamiiri damiirka kamid ihi maa ay alladii ka weeyi laa yubtadau aan lagu bilaabayn ay huwa maaga bihi kalaamka lagu bilaabayn walaa yeli aan la xidhiidsanayn ay huwa maagu ilaa ilaana aan la xidhiidsanayn ikhtiyaaran fi likhtiyaari ikhtiyaarka dhexdiisa aan kula xidhiidsanayn abadan weligii aan la xidhiidsanayn wadalika tusaalihii kaynun kaliya iyadoo kale ayuu ahaaday walkaafi kaafka oo kale ayuu ahaaday min ibnii inankayga ayaa akramaka niyo ku maamuusay tusaalaha xaggiisa xaalada ay ka ahaadeen walyaai wakalyaaiya oo kale ayuu ahaaday walhaai wakalhaayiha oo kale ayuu ahaaday min salii weydi haddii gabadh yahay hi isaga weydii ninka ma ay alladii ka weydii malaka uu mulkiyahuwa ninku hu maaga uu tusaale xaggiisa xaalad ay ka ahaadeen waxaynu nidhi damiirka afar goor baa la qaybiyaa baynu nidhi min xayulmacnaa baa laga qaybiyaa waa saddex inuu takalum ku tusiyo inuu khitaab ku tusiyo inuu qaybo ku tusiyo min xayuitisaal walinfisaalu baa laga qaybiya marna waa mutasil marna waa munfasil min xayuistitaar wlburuusi baa laga qaybiya marna waa mustatir marna waa baris min xayumaxali baa laga qaybiya marna waa fi maxali rafc marna waa fi maxali jar marna waa fi maxali nasb afartaa goor baa la qaybiya haddaba damiirkii bariskii labaa loo qaybinaya ima an yakuuna mutasilan wa ima an yakuuna munfasilan ama waa mutasil ama waa munfasil haddaba mutasilkii bu inoo cadeeye munfasilku inoo keeni doonaa wuxuu ku yidhi mutasilku huwa aladii laa yubtadau bihi hadal laguma bilowdo walaa yaqacu bacda ilaa ilaa dabadeedna ma dhaco waa intaa tacriifkiisu maa laa yubtadau bihi alkalaam walaa yaqacu bacda ila fi xaalat ikhtiyaar tacriifkiisu waa ka hadalka laguma bilaaban karo suuragal maaha hadal lagu bilowda ilaana ma daba dhici karo xaalatikhtiyaar eg xaalad adigu aad ma daba dhici karo lakin xaalatulidiraar waa daba dhici kara tusaale wuxuu tusaaleeyey yada iyo kaafka ibni akramaka iyo yada iyo hada selyihi ku jirta waaya waa tamiil wuxuu noo tusaalaynayaa anwaacdii maxay anwaacdii damiirku ulahaa ayuu noo tusaalaynaya min xayulmacnaa waxa kale oo uu raaciyey meelihii ay degayeen maxaladoodiina wuu raaciyey kii acrafkiibuu horeysiiyey oo damiirkii mutakalimkiibuu horeysiiyey damiirkii mutakalimkii ibnii maxaynu ujeednaa yadaynu ujeednaade ibnii maxaynu ujeednaa yada ayaynu ujeednaa marka yada hadal kuma bilaaban kartid ilaana ma daba dhici karto waa damiirkii mutakalimkii oo fii maxali jarin ah akramaka kaafka ku jira waa damiirkii mukhaaabkii oo fii maxali nasbina sali ku jirta waa yaaulmaanata almukhaaaba damirki mutakalimki munahan eh, mukhaaabkii munahan waa mukhaaab wa yaalmaanata almukhaaaba oo fii maxali rafcina hidana waa maxay waa damiirkii haayibkii oo fii maxali nasbinade fii maxali nasbina de waa mafcuulkii oo fii maxali nasbina markaa tusaarena wuu ka wadaa wuxuuna kugu cadeeya anwaacdii damiirku ulahaa iyo weliba maxaladoodii isagoo fii maxali jarina isagoo fii maxali nasbina isagoo fii maxali rafcina warmina basidan waxaa dhici karta shuduudan inuu ilaa iska daba dhaco oo ma odhan kartid ma akramtu ilaa kama odhan kartid e ma akramtu ilaa kama odhan kartid laakiin daruurta shicri waad u nadhin karta ikhtiyaaran buu sheeku ku qayday acuudu birabi alcarshi min fiatin bagaad calaya fama licawdu ilaa hu naasiru acuudu waxaan magan gelaya buri birabbi alcarshi carshiga rabbigale ayaan magan gelaya min fiatin koox baan ka magan gelaya daqad xadgudubtay calaya aniga dusheeda ku xadgudubtay famaa lii aniga ima sugnaa cawdo imika kadib ilaa hu isaga mooyaane naasir wax gagaaraaba u fiirso ilaa hu weyaan ya hadii damiiru haybihi mayna daba dhicin ilaa ilaa mayna daba dhicin sheekh ilaa waa daruuratu nadmi wey beytkaa kale ayaa kamid a ma nubali da ma kun tijaratna ma nubali da ma kun tijaratna alaa yujaawirana ilaa kidayaaru ma nubaali bu ri ma aaba yeelayno idaa maa kun tijaratana mar haddii aad tahay adigu ollagayaga alaa yujaawirana inaanu nala soo ollaginba ilaa ki adiga un mooyaane dayaaru axadna ruux kale inu nala soo ollago danba kama lin bu leeyahy mar haddii adu rafiiq ayagaa tahay maxalsheedku waa maxay ilaa kida nadmi wey sheekh daruurta nadmi wey haddaba u fiirso wadu tisaalintaa maxaynu ka dhignay ya wadu tisaalinta waxaynu ka dhignay mubtade minhudana waynu ka sifaynay maadaana khabarkii baynu ka dhignay laa yubtado jumladaas waa maadaan mawsuulka ah wey walaa yalii aan la xidhiidsanayn faacilkii waa huwa ilaana waa mafcuul bikasti lafdiha tiyaarnafid baynu ku nasbinay ihtiyaaran fi ikhtiyaari abadna waa darfu zamaan kelyaai waa tusaale walkaafina waa tusaale oo waa kabar kabar bay wadalika kainu kelyaai walkaafi min ibni akramak waa xaalo oo waxa laga xaalaynaya ibnida waxa laga xaalaynaya yada akramakana waxa laga xaalaynaya kaafa walyaai walhalni way ku cadfan yihiin saliima malag tusaalean dambana xaala ayuu noqonaya marka waa iska basiid wuxuu yidhi la xidhiirsashada ka u saaxiibkaa dutisaalka oo minhu ay min adamiiri damiirka ka mid ihi dutisaalka oo minhu damiirka ka ihi maa ay alladii ka weeyi haddaynu nidhaahno ka warrama mubtada waxa baynu ka dhigananaa dee ka dambe ee macrifada badan ila maadu waa ismi mawsuule mawsuulku muna macrifo badnayn ila imika dutisaalin waa maxay yaa ka macrifo badan midkaa macrifo badan ya ya kan mutaaf weeyaan sooma ka dambana culimada qaarkood ba kule maadaas maadaama ismi macrifo badan meesha u yaallo macrifada badan aynu ka dhigano aynu nidhaahno wama wamaa ay wamaladika laa yubtadow aan lagu bilaabanayn ay huwa maaga hadalka walaa yali aan la xidhiidsanayn ay huwa maagu ilaa ilaa aan la xidhiidsanayn ikhtiyaaran fi likhtiyaari doorashada dhexdeeda aan la xidhiidsanayn abadan weligii aan la xidhiidsanayn dutisaalin la xidhiidsi mid u saaxiib aweeyi dutisaalka oo minhu min adamiir damiirkii ka mid ah sidayna hore iskaga laqmayso wa dutisaalin la xidhiirsashada ka u saaxiibka ihi dutisaalka oo minhu min adamiiri damiirka kamid ihi maay alladii kawaayi laa yubtadau aan lagu bilaabanayn ay huwa maaga bihi hadalka aan lagu bilaabanayn walaa yali aan la xidhiirsanayn ay huwa maagu ilaa ilaan aan la xidhiirsanayn ikhtiyaarana fi likhtiyaari abadan weligii aan la xidhiirsanayn wadalika tusaaluhu kainu wuxuu ahaaday keliya iyada oo kale ayuu ahaaday walkaafiya kaafka oo kale ayuu ahaaday min ibnihi inankayga ayaa akramaka ku maamuusay tusaale xaggiisa xaalada ay ka ahaadeen yada iyo kaaftu walyaai wakalyaaiya oo kale weeyaan walha walhaai wakalhayha oo kale weeyaan min salii gabadh yahay weydiihi ninka maa e alladii ka weydii malaka u mulkiyey huwa ninku hu maaba u mulkiyey tusaalaha xaggiisa xaalada ay ka ahaadeen yada iyo hadu wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub ilay